بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث السابع والتسعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه qاal qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث saddex arrimood laa yuqil calayhina qalbu muslimi qof muslima qalbigiis cuqdad kuma sugnaato saddex arrimood haddii laga helo saddexdan arrimood qofkii muslim ah ee laga helo qalbigiisa caqdad ku cuqdad kuma harto alqilu waa cuqdada ah. maxay yihin haddaba saddexda arrimood ikhlaasu lcamali lilah camalka uu qabanayo inuu ilaahay u khaalis yeelo wa munaasaxatu wulaati lumuur dadka madaxda ah oo muslimiinta madaxda u ahna inuu la taliyo wa lusuumu jamaacati lmuslimiin dadka muslimiinta jamaacadooda inuu laasimo fa inna dacwatahum dadka muslimiinta ah baryadooda tuxiitu min waraa'ihim waxay ayaa ka xifdidaa xagga dambe tuxiitu ay taxfadu min waraa'ihim ay taxfaduhum min waraa'ihim min kaydi shaytaan xagga dambe ayay ka xifdeen oo waxay ka xifdinaa shaydaanka kaydkiisa rawaahu muslim muslim baa wariyey laakiin xadiiska muslim muusan warinin ee waxaa soo saaray akhrajahu alimaamu tirmidi wa qablahu alimaamu shaafici walimaamu axmed wagayruhumaa marka xadiiska muslim kuma jiro ee tirmidi iyo alimaamu shaaficina sidoo kale uu soo wariyey iyo gayruhumaa qaala shaykhu wuxuu yidhi shamsuddiin ibnu lqayim ibnulqayim raximahullah ay laa yabqaa fiihi qofka muslimkaa dhexdiisa baaqi kuma noqdo qillun cuqdad walaa yaxmilu lqilla cuqdadna qaadi maayo oo qalbigiisa cuqdad ku qaadi maayo maca haadihi talaata saddexdan haddii laga helo bal tanfi canhu asaga way ka anfidaa qilahu cuqdadiisa wixii cuqdada bay ka qaadeen wa tunaqiihi minhu waana ka nadiifine wa tufrijuhu minhu wayna ka saareen fa ina alqalba qalbiga yuqillu cuqdad ayuu qaadaa cala shirki shirkiga acdama gillin cuqdad midda ugu daran yani haddii qalbiga shirki uu galo cuqdada markaas uu qaadayo way ka badan tahay keyrkiis inta cuqdad uu qaadaa wakadalika yuqilu cala alqishi qish haddii uu ku dul sugan yahaana uqdad waa qaadaa oo nasiixadii uu xaqeedii uusan gudanayn wa calaa khuruujihi can jamaacati lmuslimiin y fa haadihi wa calaa khuruujihi can jamaacati اlmuslimiin bilbidcati oo bidco uga baxo iyo wadalaalati baadi fa haadihi halaata saddexdan arrimood tamla'uhu waxay ka buuxisaa qillan cuqdad iyo wadaqalan khiyaano ayay ka buuxidaa wa dawaa'u haada alqilli cuqdadan daawadeeda wa istikhraaju iyo qalbiga waxa ku qasan soo saaritaankiisa wuxuu ku xihan yahay bitajriid اlikhlaas ikhlaas oo la dhartiray oo waxba aysan ku darsanayn waannusxi iyo la talin oo dadka muslimiinta lala taliyo wa mutaabacati sunna iyo sunnada raacitaankeeda sunnadii nabiga salى اllahu alayh wala alih wasalam ay faman akhlasa acmaalahu kulaha lilah acmaashiisa oo dhan qofkii ilaahay u khaalis yeela wa nasaxa fii umuurihi kullihaa umuurtiisa oo dhanna naseexaya licibaadi wa lazima aljamaacata jamaacadana laasima bili'tilaaf isku duubnaan wa cadami alikhtilaaf iskhilaafid la wa saara qalbuhu saafiyan naqiyan qalbigiisuna uu noqdo saafi oo waxba aysan ku darsanayn saara lilaahi waliyan ilaahay weli buu u noqdaa waman kaana bikhilaafi daalika laakiin qofkii intaas ka duwan imtala'a qalbuhu qalbigiisa wuu buuxsamaa min kulli aafatin wa sharin wallahu aclam alxadiidu athaamin watiscuun can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebigu wuxuu uhi inama annaasu kalibili lmia dadku waxay la mid yihiin boqol neef oo geel ah oo kale laa takaadu aadan ku dhowaanaynin tajidu fiiha geelaas boqolka inaad ka hesho raaxila hal neef oo aad rarato muttafaqun calayh haada alxadiidu mushtamilun wuxuu wataa calaa khabarin saadiq khabar ama war dhab ah wa irshaadin naafic iyo toosin ummadda la toosinaa waxtar leh ama alkhabaru miya fainahu salى اllahu عalayh wعalى ali wasalam akhbara wuxuu sheegay ana الnaqsa nuqsaanta shaamilun liakar الnaas dadka badankooda inuu shamlilaa yani akharu الnaas in nuqsaan ay ku jirto wa ana alkaamila qofka kaamilka ah ow muqaariba alkamaal ama kamaalka ka agdhow fiihim dadka dhexdooda qaliilun inuu yar yahay inta kamaalnimada lagu sifay karo ama kamaalnimada ka agdhow dadka dhexdooda waa ku yaryihiin kalibili lmi'a sida boqol neefoo geeloo tastakfiruhaa kula badan adiga fa idaa aradta minhaa raaxila boqolkaas neef haddii aad ka doonto hal tasluxu lilxamli oo u suubata dadka inay qaaddo ama alaabta inay qaaddo tasluxu u suubata lilxamli qaaditaanka iyo warukuubi fuulitaanka wadahaabi bicitaan iyo waliyaabi soo laabasho lam takad aadan ku dhowaanayn tajid waa inaa hesho boqol neef oo geel ah oo hal neef oo aa aadan ka helayn wahaakada annaasu dadkuna waa sidaas kahiirun waa badan yihiin fa idaa aradta haddaad doonto an tantakhiba minhum in ayaga ka soo xulato man yasluxu qofka u suubada litacliimi waxbaritaan inuu dadka waxbaro aw ilfatwa ama inuu fatwo biciyo aw ilimaama ama inuu imaam noqdo aw ilwilaayaat alkibaar wasikaar ama madaxtinimada waaweyn iyo kuwa yaryarka ah aw ilwadaa'if almuhima ama shaqooyinka muhiimka ah qof u suubada haddaa doonto inaad kala soo dhex bacdo lam taka tajidu man yaquumu bitilka alwadiifa qiyaaman saalixan ma ku dhowaanaysid inaad hesho shaqadaas qof u istaagta istaagitaan fiican shaqadaas qof si fiican u qabta ma helaydid wa haadaa huwa alwaaqic sida jirtana waa sidaas fa ina alinsaana insaanka daluumun jahuul dulmigiisuna waa badan yahay jahligiisa iyo aqoondarridiisuna way badan tahay waaldulmu waaljahlu dulmiga iyo jahligana sababun linnaqaa'is nuqsaanta ayagaa keena wa hiya maanicatu min alkamaal waxayna hor istaagtaa kamaalnimada iyo watakmiil qofka kayrkiisa inuu kaamil ka dhigo inuu dhammaystiro wa ama alirshaad miya fa ina madmuuna hada alkhabar khabarkan ama xadiiskan waxaa ku dhex jira irshaadun minhu sala allahu calayhi wacala alih wasalam toosin nabigu uu toosina ummaddiisa ilaa annahu yanbaqii limajmuuci lumma inay u fiican tahay ummadda guud ahaantood gebi ahaantood an yascaw inay dadaalaano wayajtahiduu ay ku dadaalaan fii taahiili rijaal aladiina yasluxuuna lilqiyaami bilmuhimaat in ay soo saaraan ragga u suubada howlaha muhiimka ah qabashadooda rag noocaas in la soo saaro wayajtahidu ay ku dadaalaan fii ta'hiili rijaali soo saaritaan rag alladiina kuwaasoo yasluxuuna u suubada lilqiyaami inay qabtaan bilmuhimaati shaqooyinka muhiimka ah walumuuri alkuliyati alcaama iyo arrimaha ummadda oo dhan ka wada dhexeeya alcaamati nafci oo waxtarkoodu ummadda dhan kala gaara waqad arshada allaahu ilaa hada almacnaa fii qowlihi macnahan ama maqsuudkan ama ujeeddadan ilaahay wuxuu ku tilmaamay markuu yidhi falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun waa soo marnay faamar ilaahay wuxuu amray biljihaadi in la jihaado oo acdaada lala jihaado wa an yaquuma bihi طaa'ifatun kaafiya jihaadkaasna inay u istaagto koox dadka muslimiinta ah oo laakiin hawshaas ku filan oo ka soo bixi karta wa an yatasadaa lilcilmi طaa'ifatun ukhraa koox kalena cilmiga iyo waxbarashadii iyo waxbariddii waa inay u dhaqaaqdo liyuciina haa-ulaa'i haa-ulaa si kuwaasi kuwaan ay u taageeraan wahaa-ulaa'i kuwaanna haa-ulaa'i kuwaan kale u taageeraan si labadoodu ay isu taageeraan oo gacan ay isu siiyaan wa amruhu tacaalaa bilwilaayaati watawliyati amrun biha wa bimaa laa tatimu ilaa bihi min ashuruud waalmukamilaat ilaahay hadduu amray dadka muslimiinta inay madax lahaadaan oo kala dambayn ay lahaadaan bilwilaayaati watowliyati iyo dad in madax laga dhigo faritaanka ilaahay uu faray amrun bihaa arrinkaas waa farid la isfaray wa bimaa laa tatimu ilaa bihi iyo wixii aysan ku taam noqonaynin oo min ashuruudi walmukamilaat shay kastoo marka la isfaro oo waajib ah wixii uusan ka maarmaynin faritaanka shaygaas waajibkaa la isfaray ayuu isaguna soo dhexgelaa wixii marka uusan ka maarmayn shaygaas waajibka qabashadiisa asna waa ma'muurun bihi bi hada alamri amarkaas laftigiisu asaguna ma'muurun bihi ku yahay haddaba haddii ilaahay marka dadka muslimiinta uu faray in madaxtinimo iyo maamul iyo kala dambeyn ay samaysaan macnaheedu wuxuu yahay raggii qaba lahaan inay soo saaraan dadka muslimiinta waa ku amran yihiin wixii aan looga maarmaynin shaqadaas qabashadeeda waa in la sameeyo falwadaa'if addiiniyatu wadunyawiya shaqooyinka diiniga ah iyo shaqooyinka dunyawiga ah walacmaal alkulliya iyo shaqooyinka guudahaaneed laabudda linnaasi minha dadku kama maarmaan walaa tatimu maslaxatuhum ilaa biha dadkana danahooda diinigaah iyo danahooda adduunyo ma taam noqonayso haddii aan kuwaas la helin wahiya laa tatimu ilaa bian yatawallaaha alakifaa walumanaa wadaa'iftaasna ma taam noqon karto ilaa ay gacanta ku dhigaan dad kuf u ah oo u qalma oo umana ah oo hawshaas lagu aamini karo wadaalika yastadci kaasi wuxuu keenaa daba sacya in lagu dadaalo fii taxsiili haadihi alawsaaf awsaaftan soo xasilinteeda awsaaftaas oo ah dadkii kufka noqon lahaa soo saaritaankooda iyo dadkii umanada ahaa soo saaritaankooda qofka marka hawsha qabana waa inuu labadaas tilmaamood waa inuu leeyahay qawina waa inuu yahay amiinna waa inuu yahay sida ilaahay aayaddii qur-aanka uu ku yidhi haweenaydii ka warramays markuu ka warramayay ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin qawina waa nin hawsha ka soo bixi kara amiinna waa nin wixii loo dhiibo loogu imaana bixasabi اlistiطaaca inta la awoodo qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi fataquu llaha ma اstaطactum alxadiiثu الtaasic wالtiscuun can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wala alihi wasalam nebigu wuxuu yidhi yaatii cala annaasi dadka waxaa ku imaan doona zamaanun waqti alqaabidu calaa diinihi ninka diinkiisa ku dhegan kalqaabidi cala aljamri uu la mid yahay nin dhuxuldaba gacanta ku haya rawaahu tirmidi tirmidi baa wariyey wa hada alxadiidu aydan yaqtadii khabaran wa irshaadan xadiiskan wuxuu ka waramaa wax khabar ah oo waayadaas aan jirin laakiin mustaqbalka imaan doona iyo toosin nabigu ummadda sala allahu alayh wala ali wasalam uu toosinaa ama alkhabar miya fa inahu sala allahu alayh wala ali wasalam akhbara wuxuu sheegay annahu fii aakhiri zamaan yaqilu lkhayru khayrku inuu yaraanaa iyo wa asbaabuhu khayrka asbaabtiisa inay yaraane wayakhuru sharu shartu inay badanay wa asbaabuhu asbaabtii sharta wa annahu cinda dalika markii waqtigaas la gaaro yakuunu lmutamasiku biddiini min annaas dadka qofka ka midka ah ee diinkiisa haysta aqalu lqaliil inuu yahay wax aad u yar dadka dhexdooda inay aad ugu yar yihiin wa haada alqaliilu intaas yarna fii xaalati shiddatin xaalad adag bay ku sugan yihiin wa mashaqatin iyo xaalad dhib ah cadiima oo weyn dadka dhexdoodana waa ku dhiban yihiin culays badan baa haysta ka xaalati alqaabidi cala aljamri waxayna la mid yihiin nin dhuxul dab ah gacanta saa ugu haaya waxba kama duwana haddii marka uu sii daayana macnaheedu waa diinkiiyuu sii daayey haddii uu haayo uu ku dheganaadana kuleelkaas ayuu ku haayaaha waa ku dhibban yahay jirkiisay gube min quwati lmucaaridiin muxuu ula mid yahay hadaba qof dhuxuldaba gacanta ku haya min quwati lmucaaridiin dadka ka soo horjeeda oo awood badan wa kahrati alfitan almudilla fitnooyinka dadka luminaan inay wakhtigaas bada doonaan fitanu shubahaat washukuuk walilxaad fitnooyinka shubhooyinka ah waa fitan min jihati shubha ah oo qofka diinkiisii shubha laga gelinaa iyo washukuuk fidno qofka shaki lagu abuuraa iyo walilxaad diin la-aan wa fitan ashahawaat iyo fitanta xagga shahwada ku saabsan wansiraafi alkhalqi dadku inay u leexa doonaan ila dunya adduunyada wanhimaakihim fiiha adduunyada inay ku daada doonaan daahiran wa baatinan wa dacfi aliimaani iimaanka inuu taag daray doono wa shiddati tafarud kelinnimadu inay darnaan doonto oo loola jeedo qofka diinka haysta oo diinkiisa ku dhegan inuu noqon inuu noqon doono nin mutafarid ah oo mutawaxid ah liqilati almuciini waalmusaacid sababta marka uu mutafarid u noqonaa waxay tahay cid gacan ku siida oo ku kaalmayda diinkan uu ku dhegan yahay baa aad u yar haddii kale maba jirtaba walaakina almutamasika bidiinihi laakiin ninka diinkiisa ku dheggan alqaa'im bidafci haadihi almucaaradaat ee u taagan waxaas ka soo hor jeeda awoodda badan inuu iska difaaco iyo walcawaa'iq waxaan ku horgudban allatii laa yasmudu laha cawaa'iqdaas iyo mucaaradaadkaasoo uusan ka hor imaan karin ilaa ahlu lbasiirati waalyaqiin dad diinka si fiican u yaqaana maahane waxay aaminsan yihiinna yaqiin ay ka yihiin wa ahluliimaani almatiin iyo dadka iimaanka xoogga badan u saaxiibaan cid kale aysan ka hor imaan karin qofka marka sidaas ah ee u taagan mucaaradadaas xoogga badan inuu iska difaaco oo adduunkiisa uu ku dheganaado min afdali alkhalqi makhluuqa kuwa ugu fadli badan buu ka mid yahay wa arfacihim cinda allaahi daraja ilaahay agtiisana kuwa ugu darajada sarreeya wa acdamihim cindahu qadran ilaahay agtiisana kuwa ugu qiimaha badan buu ka mid yahay intaasi marka waa khabarkii wa ama alirshaad miya fa inahu irshaadun liummatihi waa toosin nebigu ummaddiisa uu toosinaa sala allahu calayhi wacala ali wasalam an yuwatinuu anfusahum calaa haadihi alxaala inay naftooda sii baraan xaaladan inay imaan doonto wa an yacrifuu iyo inay ogaadaan annahu laa budda minha xaaladdaas lagama maarmaan inay tahay inay imaato ilaan allah khabarkiisu waa sidqi khabarka nabiguna sala allahu calayh waalaa wasalam waa sidqi wixii nabigu uu sheego laabudda waa inay dhacaan waa laga maarmaan inay yimaadaan cid celin kartaana ma jirto wa anna man iqtaxama haadihi alcaqabaat caqabadaha noocaasa qofkii isku qaada yacni ka hor yimaada wa sabra calaa diinihi diinkiisana ku sabra iyo wa iimaanihi maca haadihi almucaaradaat ayadoo dadkaas ka soo horjeeda ay aad u xoog badan yihiin fa ina lahu cinda allaahi acla darajaat allah agtiisa darajooyinku ugu sarreeya buu leeyahay wa sayuciinuhu mowlaahu calaa maa yuxibuhu wayardaah allahna waxa uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay ayuu ku gacan siin doonaa oo daacadiisa ah fa ina almacuunata calaa qadri alma'uuna gacansiinta qofka la gacansiinayo waxay ku xidhan tahay culayska haysta inta uu la-eg yahay inta culayska ku haysta uu la-eg yahay baa macuunada ilaahayna ay la-eg tahay wamaa ashbaha zamaanana haada bi hada alwasfi aladii dakarahu sala allahu calayhi waala wasalam tilmaanta nebigu uu sheegay waktiga aan ku jirno u ekaan badanah uu yidhi waktiga aan ku jirno aan nool nahay waa waktigii haddi isagu uu noolaa u ekaan badanaa fa innahu maa baqiya min alislaami ila smuhu islaamnimadii magac keliya ka soo hartay walaa min alqur'aani ilaa rasmuhu qur'aankana xuruuftiisii iyo alfaaddiisii keliyaha ka soo hartay iimaanun daciif iimaan taag daran wa quluubun mutafariqa quluub kala tagsan wa xukuumaatun mutashatita ah, iyo xukuumado kala yaacsan wa cadaawaatun wa baqdaa baacdad bayna almuslimiin cadaawooyin iyo isnaceyb dadkii muslimiintaa kala fogeyday wa acdaa'un daahiruuna wa baatinuun iyo cadow muuqda iyo kuwo aan muuqanin yacmaluuna siran wa calanan oo si hoose iyo si koraba uga shaqaynaa lilqadaa'i cala diini diinkan inay ka takhallusaan wa ilxaadin iyo diin la wa maadiyaad iyo maadinimo jarafat bikhabiidi tayaarihaa biyaheeda xoogga badan ee qurunka ah ku qaadatay oo ku jiidatay wa amwaajaha almutalaatima iyo hirarkeeda isku dhacdhacaa ku jiidatay ashuyuukha odayaashii washubaana dhallinyaradiiba atayaar waxaa la yidhahdaa biyaha xoogga badanoo qofka hore u qaata tayaar marka wuxuu leeya waa tayaar khabiid ah tayaarkaas khabiidka ah ayaa wuxuu leeyahay shuyuukhdii iyo shubbaantii oo dhan wada jiitay yuu leeyahay jarafad qaadatay bikhabiidi tayaarihaa biyahaas xoogga badan ee qurunka ah ku jiidatay oo ku qaadatay wa amwaajiha almutalaatima iyo hirarkeeda isku dhacdhacaa ku jiidatay ashuyuukha odayaashii wa shubbaana dhallinyaradiiba qof ay cafiday malahan uu leeyahay wa dicaayaatun ilaa fasaadi alakhlaaq iyo xayeysiin loo samayna akhlaaqda fasaadinteeda fasaadul akhlaaq oo dicaayaad loo samaynaya xayeysiin walqadaa calaa baqiyati ramaq iyo dicaayaad loo samaynaa ah sidii looga takhallusi lahaa inta yarta ah ee nafta ah ee islaamka ku jirta aramaq oo qofka nafta yartaa ah ku hartay uma iqbaalu nnaasi calaa zakhaarifi dunyaa intaas kadib haddana dadkii inay u soo jeesteen adduunyada dhaldhalaalkeedii wa bixaydu asbaxat hiya mablaqa asbaxat hiya mablaqa cilmihim ilaa iyadu ay noqotay aqoontooda meesha ay ku intihooto oo wax kalaba aysan noqon mablaqa cilmi macnaheedu wuxuu yahay aqoontooda bidaayadeeda iyo nihaayadeedu waa adduunyadaas keliya wax kaloo ay yaqaanaan lama arko diin waxba kama yaqaanaan wa akbara himamihim iyo himadooda badankeedii bay noqotay adduunyadaas walahaa yardawna adduunyadaas bay ku raalli noqdaan wayaqdabuun ayadaasay u caroodaan oo macnaheed uu yahay haddii ay helaanna waa raalli noqonayaan hadday waayaanna waa caroonayaan macnuhu saas waaye in ucطuu minaa raduu wain lam yucطow idahum idaa hum yaskhatuun walahaa yardown wayaqdabuun wadicaayaat wadicaayatun khabiiثa iyo xayeysiin aad u foolxun litasiidi fi laakhira oo dadka aakhiro lagu necbaysiina aakhiro looga fogeysiina waliqbaal bilkuliyati iyo gebi ahaanba in loo soo jeestay calaa tacmiiri dunya adduunyada camiritaankeeda iyo wa tadmiiri diini diinka baabi'intiisa waxtiqaarin waistihzaa'in biddiin iyo diinka in lagu jaasjaaso oo la liido wamaa yunsabu ilayhi wax kastoo diinka ku saabsan oo diinka lug ku leh in la xaqiro oo lagu jaasjaaso wa fakrin iyo faan wa fakhatin iyo isqaad isqaad qaadid aan macno lahayn wastikbaarin iyo isweynaysiin bilmadaniyaat oo lasku wey laysku weynaysiina magaalanimada almabniya ee ku dhisan reermagaalnimadaasu almabniyati ku dhisan cala alilxaadi diin la'aan aan allatii madaniyadaasoo aathaaruhaa raadadkeeda wa shararuhaa iyo dhimbilaheeda wa shuruuruhaa iyo sharteeda qad shaahadahu lcibaadu addoommuhu indhaha ay ku arkeen indhahooda ay ku arkeen fa maca haadihi shuruur almutaraakima shuruurtan ashuruur waa jamcu sharina shuruurtan isdul saaran wal amwaaj almutalaatima iyo hirarkan isku dhacdhaca oo qaarkood qaarka kale uu ku dhacaa waalmuscijaat almulimma iyo waxaan dadka ka argagixiya ee dadka ku dhacaa almulimma ay almusiiba oo dadka ku dhacaa alatii tusiibu alinsaan waalfitan alxaadira iyo fitantan xaadirka ah waalmustaqbala iyo midda soo socota almudlahima ee mugdiga ah waxaa la yidhaahdaa leylun mudlahimun idaa kahura dalaamuhu marka mugdigiisu uu badan yahay maca haadihi lumuur umuurahan aan soo sheegnay wakayriha wixii raaca tajidu waxaad arkee misdaaqa hada alxadiid xadiiskan runnimadiisaad arkee u indhaha ku dhufane walaakin maca daalika laakiin ayadoo sidaas ay jirto fa ina almu'mina qofka mu'minka laa yaqnatu min raxmat illaah naxariista ilaahay ka quusa maayo walaa yayasu min rawxi illaah naxariista ilaahayna ka quusa maayo walaa yakuunu nadaruhu maqsuuran cala alasbaabi aldaahira aragtidiisuna kuma koobna oo kuma gaabna asbaabta daahirka ah keliya kuma koobna bal yakuunu multafitan mutalafitan fii qalbihi kula waqtin ilaa musabib alasbaab mar kasta qalbigiisa wuxuu milicsanaa asbaabtan allihii abuuray ayuu mar kasta fiirinaa musabib alasbaab asbaabtan allihii abuuray mar kasta qalbigiisa waa ku jiraa inuu adduunyadan bedeli karo alkariim alwahaab allihii deqsiga ahaa ee hibeynta badnaa wayakuunu alfaraju bayna caynayhi farajkana mar kasta hortiisa waa yaalla oo wuxuu isleeyahay faraj waa imaan doonaa wa wacduhu aladii laa yukhlifuhu farajka iyo ballanqaadkiisii ilaahay uusan ka baxayna mar kastaba hortiisa waa yaallaa oo ah biannahu sayajcalu allaahu bacda cusrin yusraa culayskan ka bacdigiisa ilaahay inuu fudayd keeni doono wa anna alfaraja maca alkarbi farajka oo ah kurbada qofka in laga faydana wuxuu yimaadaa qofka markay kurbo iyo musiiba ku dhacdo qofka musiibo iyo kurbo markay ku dhacdo markaas kadib faraj ku yimaadaa wa anna tafriija alkurubaat maca shiddati alkurubaat wa xuluul almufdicaat fayditaanka kurbada lagaa faydana wuxuu la socdaa kurbada darnaanshaheeda kurbo daran markay kugu dhacdo ayaa tafriiju haadihi lkurba kurbana uu la socdaa wa xuluuli lmufdicaat qofka wax ka argagixiya oo ka nixiya soo degitaanka ay soo degaan kuwaasna waxaa la socda tafriiju lkurubaat falmu'minu qofka mu'minka man yaquulu fii haadihi alaxwaal waa qofka xaaladaha noocaana yidhaahda laa xoola walaa quwata ilaa billaah waxasbuna allah wa nicma alwakiil cala allahi tawakalna allaahuma laka alxamdu wailayka almushtakaa ilaah adaa ammaan iyo mahad iska leh wa ilayka almushtakaa adigaan kuu cabanaynaa wa anta almustacaan adigaan ku weydiisanaynaa kaalmo wa anta almustaqaaf wa anta almustacaan adaan kaalmo ku weydiisanaynaa wa bika almustaqaaf adigaana kuu qaylo dhaansanaynaa walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim wayaquumu qofka muuminka waa inuu ku dhaqaaqo bimaa yaqdiru calayhi wuxuu awoodo oo min aliimaani oo iimaan ah iyo wa nusxi dadka la talintooda ah iyo wa dacwati dadka diin loogu yeedha ah inta awooddiisa waa u qabanaa laakiin wamaca daalika haddana wixii nabigu sheegay oo ah dadka waxaa ka soo haraa harahu diinkooda ku dhigan waxyar inay noqonayaan laabudda waa inuu dhaco si kastoo qofku dacwo uu u sameeyo wixii ilaahay uu qadiray qofku ma bedeli karo haddana inuu meel iska fadhiista lama rabe wixii uu karo oo u awoodo waa inuu sameeyo wayaqnaca bilyasiir idaa lam yumkin ilkathiir waana inuu ku qanco wax yar haddii wixii weynaa la waayo wa bizawaali bacdi shari wa takhfiifihi idaa tacadara gayru daalika sharta qeyb ka mid ah zuulitaanka ay zuusho iyo fududaynta sharta ay kala fududaato waa inuu ku qanco idaa tacadara ayru gayru daalika wax kale hadduu waayo ayadoo dhan inuu wada zuuli hadday u suurageli weydo waa inuu ku qanco takfiifinteeda iyo zawaalu bacdiha waman yattaqi llah yajcal lahu makhraja qofkii ilaahay ka dhowrsada makhraj buu ilaahay u sameeyaa waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbu qofkii ilaahay ku tiirsada ilaahay asaga ku filan waman yattaqi llah yajcal lahu min amrihi yusra qofkii ilaahay ka dhowrsada arrintiisa ilaahay waa u fududeeyaa والحمd للh اldي بنicmتh تtim الصاaلحاaت وsلى الlه وsلم عlى mحamd وعlى آlه وأصxaaبه وأتباع إlى yوم الdيn wuxuu yihi marka tamat hadihi الrisaalة almuشhtamila calىa شharxi tiscat وaتisciina xadiiثa risaaladan oo wadata sagaashan iyo sagaal xadiis way dhammaatee axaadiistaasoo min alaxaadiiث الnabawiya aljawaamic axaadiista nebiga laga soo wariyey ah laakiin mid kastoo ka a ah xadiis jaamica ah uu yahay fii asnaafi alculuum culuumta noocyadeeda oo dhanna waa ka hadlee tahaaraa ku jirta zuhdi baa ku jira akhlaaqaa ku jirta beecaa ku jira wax kastaa ku jira waalmawaadiic annaafica iyo mowduucyaad oo naafica oo waxtar leh mowduucaat naafica oo waxtar leh almawaadiic waa jamcu mowduuc waalcaqaa'id asaxiixa iyo caqaa'id sax ah waalakhlaaq alkariima waalfiqh waalaadaab wal islaaxaat ashaamila iyo hagaajin bulshada la hagaajiyo oo shaamila walfawaa'id alcaama qaala daalika sidaas waxaa yidhi mucalliquha ninkii qoray cabdiraxmaan ibnu naasir ibni cabdilaahi aala sacdi gafara allaahu lahu waliwaalidayhi waliwaalidiihim kuwiisii dhal ayaga wajamiici lmuslimiin wa faraqa minhaa wuxuu dhammeeyey fi lcaashir min shacbaan sanata ixdaa wa sabciina wa halaathimia wa alfin min alhijra sanadku markuu ahaa kun iyo saddex boqol iyo kow iyo toddobaatankii ayuu ka faaruqay taqriiban marka hadda siddeetan sano ka hor meelahaasay ku aadan tahay wallahu aclam halkaas ka joogo wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam